baa lagu leeyahy wa absara ilaahay wuxuu tusiyey maa yuhtadaa bihi bisababihi wixii lagu hanuunayo ilayh ila lbeyti loogu hanuunayo oo min jabalin ah jabalkoo yuqsadu qasduhu jihadiisa loo qasdayo aw najmin indig xidig ah yu'tamu bihi lagu dayanayo iyo wa shamaalin ah macnaha waqooyi iyo wa januubin koofir ah iyo wa shamsin ah yucrafu la garanaya maطlicuhaa meeshay kasoo dhalina makaanu dhalashadeeda iyo wa maqribuhaa makaanu dhaceeda wa ayna takuunu intay ka ahaanaysaa min almusallii ninka dukanaya bilcashii galabti iyo wa buxuurin boo ilaahay ku hanuuniyay kadaalika badadyaal wuxuu ku leeyahay ninka markuu joogo ama xidigaas u fiirna oo fulaan markii halkaana uu kaa maro inta wixii ka jira waxaa weeyaan waa koofir intana wixii ka jira waa wooqooy meesha uu dhacayo wixii ka jirana waxaa weeyaan waa galbeed meesha kasoo baxayna waa sharqi oo kale buu leeyahy qoraxdii oo kale annaga haddaan soomaali joogno qoraxda meesha kasoo baxda bari aan leenaha inta waxaa weeyaan waa galbeed marka waxaan garanaynaa in waqooyi markaan ay naga jirto kacbadi cagsigeedana ay tahay koofir isla markii waad garanaysa haddii la waayo manaa shamsaday qamarkii oo kale waa lamid buu leeyahy marka waxaad kala garanaya miin iyo yasaan iyo wixii oo dhan waay wa kaana calayhim waxaa korkooda ahaa takalufu dilaalaati tusaalayaalka inay isku dhibaan oo bimaa khalaqa lahum ilaahay wuxuu u abuuray ah oo min alcuquuli caqliyaasha bimaa ayagoo macnaha ay isku dhibaan ay ku gartaan khalaqa lahum ilaahay uu abuuray oo min alcuquuli ah alatii cuquushoo rakabaa fiihim ilaahay uu ku abuuray liyaqsiduu inay u qasdaan qasda tawajuhi jihaysashada qasadkeeda lilcayni loola qasdo aladi alatii cayntoo furida ama farada calayhim ilaahay uu ku farad yeelay istiqbaalahaa cayntaas inay qaabilaan waa wax iska waadix darsigan in badan buuna soo maray marayaal badan fa idaa talabuuhaa cayntii hadday raadiyaan mujtahidiina xaal ayin kuwii dadaalaya bicuquulihim caqliyaashooda ku dadaalaya iyo wa cilmihim ogaashadooda ay ku dadaalayaan bidalaa'ili tusaalayaalka ay ku dadaalayaan bacda isticaanati illaahi ilaahay igoo kaalmaysanla ilaahu nawaafaji iyo waraqbati ilayhi ilaahay asoor laga dalbay inuu ku hanuuniyo fii tawfiiqihi sida uu ku waafajiyo faqad addow waxay guteen maa calayh hadday caqliyaashooda kaalmaystaan iyo tusaalayaasha ay qaataan ilaahayna ay ka baryaan inuu hanuuniyo oy markaas sidaas meel ugu jeestaan faqad addow maa calayh wixii dushooda ahay way ka baxeen karaankooda buu leeyahy wa abaana lahum ilaahay wuxuu u cadday anna fardahu ana fardahu ilaahay farad yeelitaankiisa calayhim uu ku farad yeelay attawajuhu inay tahay ana fardahu calayhim ilaahay inuu wuxuu ku farad yeelay attawajuhu inay tahay inay u jeestaan shatra almasjid alxaraami masaajidkii xurmalada ahaa jihadiisa watawajuhu shatrahu watawajuhu tawajuhina shatrahu bimacnaa yakunu shatrahu jihadiisa u ahaanayaa laa isaabat lbeyt beytka in la asiibo ma aha bicaynihi bikulli xaalin ilaahay wuu og yahay wax annaga aan awoodo naguma kalifayo laakiin jihadiisa ha loo jeestay markii la yidhi ilaahay wuxuu nagu waajibi jihada le waayo laakiin isaabatu lkacba oo aan afar mitir intii inta aan ka badnayn inay muslimiintoo dhan ay shaksi ahaan u asiibaan waay adag tahay walidaalika jihadeed haddaad u jeesatid waajibka waa kaa dhacay walidaalika waa taa soo sheegay nabigu madiina markuu joogo kacbada koofeer bay ka jirtaaye bayna almashriq waalmaqribi qibla buu nabigu yidhi intaa wixii ka dhexeey ninkii u jeestay qiblo waay wa abaana lahum ilaahay wuxuu u cadday ana fardahu calayhim wuxuu ku farad yeelay inay tahay atawajuhu in loo jeesto shadra almasjid alxaraam watawajuhuna shatrahu buu ahaanaya yani yakunu shatrahu laa isaabatu lcayni laa isaabatu lbeyt kacbada in la asiibo waajib ma aha bicaynihi bicayni lbeyti bikulli xaalin oo haddaadba dhinaci u jeesa dad asiibtin waa sii la rabay haddii kalen intaas karaankaadii ah walam yakun lahum malaha idaa kaana laa tumkinuhum haddayna u suurogelaynin alixaaطatu fi الsawaabi sida oo sawaabka in la gooyo haddaynu u suurogeli karin imkaana man caayana beyta beytka ninkii arkaysa u koobi karo u ogaan kara haddaynu u ogaan karin ma laha an yaquuluu inay yidhaahdaan natawajahu waxaan isaga jeesanaynaa xayu ra'aynaa meesha annagaan aragna bilaa dalaalati in yidhaahdeen ma laha marka wuxuu leeyahay haddii ay yidhaahdeen dadkii kacbada ka soo fogaay haddiiba ilaahay uusan nagu kallifin inaan kacbada aragno sidii dadka masaajidka kacbada ku dhex jir u arkayn haddaanba arkaynin annaga waxaa noo bannaan haddaanba kacbada u jeedin meeshaan rabna inaan isaga dukanaa noo bannaan inay yidhaahdaan malah ee waxaa waajib ku ah kacbada ayba arkin hadday rabaan ha ka fogaadaane inay raad raadiyaan calaamooyinka lasoo sheegayna ay kaalmaystaan ee nin kastaba meeshaan rabaan isaga jeesanaa maadaama kacbadii indhahayga ayna haynin ma dhihi kara buu leeyay walam yakun lahum malaha dadkii idaa kaana laa tumkinuhum haddayna u suuro geli karin alixaadatu fi sawaabi bisawaabi sida toosan in la koobi sawaabka in la goyn karo la ogaado imkaana man caayana albayta ninkii beytka arkaya siduu u koobay u suuragal u noqotay hadday kuu suurageli wayso dadkii ma laha an yaquulu inay yidhaahdaan markaas kadib natawajahu waxaan u jeesanaynaa xayu ra'aynaa meel allaale meeshaan aragna bilaa dalaalat bilaa dilaalati tusid la-aan aan u inay yidhaahdeen ma laha laakiin waxaa waajiba inay ijtihaadaan dilaalada ay kaalmaystaan meeshaa markaa kadib kacbada la noqota ay qaataan ayb baab اstixsaani qaala wuxuu ihi hada kamaa qulta istixsaanka waxaan tacriifi doonaa imaam imaam shaafici baa tacriifi doonaa saa tacriifka bixi doona markuu tacriifka ka bixiyo hadda waxaa weeye horta istixsaanka wuxuu yahay baa laguu sheegaya ilaan shayga waxaa la tacriifi karaa markii suwartiisa iyo kayfidiisa waxay tahay aada garatid baa tacriifi kartaa marka imaamu shaafici baa taxriifi doona markaa kadib baa tacriifka kaleo culammada ay yidhaahdeen aan ku dari doona hadda baabkan musanifka ku ziyaadi maahayna nooc min alijtihaad unbuu hadda ku wadaa qaala wuxuu ihi haadaa midkaan tilmiidkii baa dhahay ama qaa'ilkii kamaa qulta sidaa tiri weeyaan midkaan sidaa tiri waay walijtihaaduna laa yakuunu ma ahaanayo ilaa calaa maطluubin mid oo la raadinaya lagu ijtihaadi karaa wاlmaطluubu midka la raadinayane laa yakuunu ma ahaada abada ilaa calىa caynin qaa'ima cayn jirto shay daatadiisa cayn carabi waxaa leedaha daatada shaygoo jirto cayntoo tudlabu lagu dalbayo oo lagu raadinayo bidalaalatin tusaalayaalo yuqsadu loogu qasdaayo bihaa bitilka dilaalaati ilayha ilaa tilka alcayn cayntaas ayadee calaamooyin lagu raadinaa lagu ijtihaadaa aw tashbiihin in lagu loo akaysiiyo calaa caynin qaa'imatin cayn istaagan oo jirto wa haadaa midkan yubayinu waxau caddaynayaa anna xaraaman calaa axadin axad inuu xaaraam ka yahay an yaquula bilistixsaani inuu yidhaahdo sidaana ila wanaagsan inuu yidhaahdo adiladii iyo ijtihaadkii iyo qiyaastii iyo qawaaciddii asoon u fiirsanin inuu yidhaahdo aniga xukumkan mas'alada saana ila fiican inuu yidhaah inayn u bannaanayn aan ka fahmay buu yidhi hadalkaadi maadaamad i tiri mas'alo kastoo la raadinayo in adillo iyo qawaacid iyo calaamooyin ha loo kaalmaysta la yidhi in ba layska fariiso karinoo saana ila tahay aan layska aqbalayni aan ka fahmay buuri wa haadaa yubayinu wuxuu caddaynayaa ana xaraaman calaa axadin axad inay xaaraam ka tahay an yaquula bilistixsaani inuu yidhaahdo an yaquula inuu macnaha wax uu ku xukmiyo bilistixsaan idaa khaalafa alistixsaanu istixsaankii hadduu khilaafo alkhabara khabarkii hadduu khilaafo wاlkhabarune oo min alkitaabi wالsunati kamide caynun weeyaan cayntoo yataأhaa uu ku dadaalayo macnaaha cayntaas macnaheeda almujtahidu ninka dadaalayo liyusiibahu inuu asiibo xaqaas kama albaytu kacbadisay u ahayd yataأhaahu uu ugu dadaalayay man gaaba canhu ninkii ka maqnaado liyusiibahu inuu asiibo oo kale aw qasadahu bilqiyaasi ama qiyaasu ula qasdaa wa an laysa liaxadin inuusan laheenaan fahmay buu yidhi an yaquula inuu yidhaahdo ilaa min jihati lijtihaadi ijtihaadka jihadiisoo kale walijtihaadune maa wasafta waxaa soo tilmaantay waayo oo min alabi alxaqi xaqoo la raadiya ah saas hadday tahay fahal tujiizu ma bannaynaysaa anta imaamu shaaficiyow an yaquula rajul inuu yidhaahdo astaxsinu waa wanaagsanayaa bigayri qiyaas inuu yaha ma kuu hadalkaasoo dhan baa lasoo dabadhigay nitaayadiisa intaas weeyaan ha u malaynin ninka tilmiidka ah ana ladayhi maqdiratan bxayثu yaqdir an yacrid اlmas'ala calaa tilka suura alatii caradaha alimaamu shaafici ma ah ee waxay la mid tahay ilaahay umamtii kale markuu nooga sheekaynayo hadalka siduu isugu dhaatubdhacsan yahay iyo wanaagiisa iyo balaaqada ku jirto umamtii hore kuma ayna hadlin laakiin macnihiisa saas ahayd ilaahay baa wanaaggaas u yeelay quraxda marka tilmiidka waxaa laga yaabaa ulajeedadi kaliya oo imaamu shaafici fahamsiiyey laakiin imaamu shaafici huwa aladii yucabir dalika almacnaa biusluubihi marka haddaad ninka tilmiidka awooddaas wax uu cardin karo kaana mila shaafici fi lcilmi buu ahaan lahay laakiin saas ma ah ninkan wax buu ka tacbiirinayaa imaamu shaafici baa marka waxa weeyaan markuu taaliifki inuu geliyo doonayo usluubtiisa ay ku waasicinaya ee marka ilaahay haddana fircawn iyo maxaan ku ihahdaa jabaabirada markii laga hadlay maa uriikum ilaa maa araa wamaa ahdiikum ilaa sabiila rashaad kalaamkaas quraxda badanne madmuunkiisi waa yidhaahdeen laakiin alfaadaas iyo tarkiibkaas ilaahay subxaana wa tacaala baa iskale laakiin ayaga macnihii bay leeyihin ha umalaynin in fircoon saas ugu hadli karaa ha umalayn marka waxa weeyaan tanba saasay lamid tahay su-aashii baa dheeraatay hadirtaan waxaa weeyaan aan kugu celiya qaala wuxuu ihi haadaa kamaa qulta sidaa tiri weeyaan oo istixsaanka baabkiisa kasoo bilow walijtihaadu laa yakuunu ma ahaado ilaa calaa maطluubin wax la raadinayo mooye wاlmaطluubu laa yakuunu abadan ma ahaado maطluubki ilaa calaa caynin mooye shay daatadiisa qaa'imatin jirto tudlabu lagu raadinayo bidalaalatin tusaalayaalo bidalaalatin tusaalo yuqsadu bihaa loogu qasdayo tusaalayaalkaas ilayha ilaa tilka alcayn aw tashbiihin in lagu shabaha calaa caynin qaa'imatin cayn jirto wahada yubayinu waxaa iiga cad buu yihi ana xaraama calaa axadin axad inay xaaraam ka tahay an yaquula bilistixsaani inuu yidhaahdo idaa khaalafa alistixsaanu hadduu khilaafo alkhabara khabarkii hadduu khilaafo oo ah waalkhabaruna min alkitaabi wasunna ka mida caynu weeyaan waxaa lagaaga dhigaa kitaabka iyo sunnada shay oo jiro oo jurmi leh oo looga adeegsanayo markaan markii masaa-ishii kalil daliil looga waayo ayaga looga qiyaas qaadanay sidaas weeyaan ayaga asal ah wixii kalena waa looga qiyaasanay marka wاlkhabaru oo min alkitaabi wasuna caynu weeyaan yataأhaa macnaaha marka aayaddii macnaheedii iyo qasadkii ilaahay waxaa noo amray bu ninka mujtahidka wuxuu raadinayaa almujtahidu liyusiibahu macnahaas inuu asiibo kama lbaytu sa u ahay beyt اlxaraam saan uu soo sheegnay yataأkhaahu uu u dadaalayo ku dadaalayo man gaaba canhu ninka ka maqnaadoo ka fog liyusiibahu beydkaas inuu asiiba ninkii ka fogsoo u dadaalay yaa xaqa mas'alo kastana kitaabkii qur'aanka ah ayaa looga qiyaas qaadanaya sunnada aw qasadahu bilqiyaasi ama beydka ilaahay wuxuu ugu qastaa qiyaas wa an laysa haddana waxaan ka fahmay buu leeyahay an laysa liaxadin uusan lahayn an yaquula inuu yidhahdo ilaa min jihati اlijtihaad qofka inuu ijtihaad uu bixiyo walijtihaaduna waxa weeyaan maa wasafta waxaad adiga soo tilmaantay oo min طalabi اlxaqi ah ee fahal tujiizu ma banaynaysa anta imaamu shaaficiyow an yaquula rajul inuu yidhaahdo astaxsinu aniga waxaan wanaagsanaa inuu yidhaahdo bigayri qiyaasin asoon qiyaas qaadanaynin ma banaysanaysaa intaas su-aal bay faqultu waxaan idhi laa yajuuzu haadaa cindii agtayda aniga midkaan kuma banaano wallahu aclam laa yajuuzu haadaa ma banaano cindii aniga wallahu aclam liaxadin uma banaano wa inamaa kaana liahli اlcilmi waxaa ku habboon an yaquuluu inay yidhaahdaan duuna gayrihim dadka ahlucilmiga waxaan ahayn sokadood dadka ahlucilmiga lalagu gaabina wax waxa dhihi kara ahlucilmiga wa fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuuna dadoo dhan wax ma dhihi karaan wainamaa kaana liahli اlcilmi waxay leeyihiin an yaquuluu inay ka hadlaan masaa-ishii duuna gayrihim ayaga waxaan ahayn lian yaquuluu inay yidhaahdaan bay leeyihiin fi lkhabari khabarka nebiga ama qur'aanka wixii uu nebiga inaga soo gaaray biitibaacihi raacitaankiisa khabarkaas fii maa laysa fiihi lkhabaru khabarka wuxuusan ku sugneen bilqiyaasi inay raacaana waajibkuna cala alkhabar ay ugu qiyaasaneen laba mas'ala in laga dhigay laakiin musanifka maadaama wafiima uusan dhihin sidaasunbaa lagu dhaafay wainamaa kaana liahlilcilmi waxay leeyihiin an yaquuluu in yiraa duuna gayrihim ayaga inay xukumka ay ka hadli karaan keligood lian yaquuluu inay yidhaahdaan bay leeyihiin fi lkhabari biitibaaci khabarka in lagu raaco wa fii maa laysa fiihi alkhabaru khabar waxaan ku sugnaanne bilqiyaasi inay raacaan cala alkhabar looga qiyaasanayo laba masala haddii laga dhigo wa fii maa la geliy musanifka waxuu leehay asalki saas ma ah ayib walow jaaza hadduu banaanaan lahay buuri tacdiilu lqiyaasi qiyaaska in la buriya hadday banaanaan lahayd jaaza liahli اlcuquuli dad kastoo caqlile waxaa uu banaanan lahay oo min gayri ahli اlcilmi cilmigaana aan ahalkiisa ahayn an yaquuluu inay yidhaahdaan fii maa laysa fiihi khabarun khabar waxuusan ku soo aroorin oo bimaa yaxdurum wixii u yimid ah min alistixsaani inay yidhaahdaana u bannaanaan lahay haddiiba istixsaan uu bannaan yahay ooba waxaan la raadinaa cilmi iyo adillo kale oo lagu raadinaa baa jirin nin kastoo caqli leh walow caalim ha aada ama jaahil ahaadee waa qiyaas qaada kartaa baan dhihi lahayn buuri laakiin qiyaas markii la yidhi waxay macnaheedii tahay dad yar oo horta waxa lagu qiyaas qaadanaya yaqaano nusuusti ah yaa loo banaynayaa buu leeyahy laakiin istixsaan haddaan dhihi lahayn dad oo dhamaaba iska wadaagsanay ani saana ila tahay nin kasta u iska dhihi lahay walow jaaza hadduu banaanaan lahay tacdiilu lqiyaasi qiyaaska in la buriya hadday banaanaan lahayd jaaza liahli اlcuquuli dadka caqliga uu saaxibka o dhan waxaa u banaanaan lahay min gayri ahli cilmi cilmina aan lahayn an yaquuluu inay yidhaahdaan baa u banaanaan lahay fii maa laysa fiihi khabarun wuxuu khabar ku soo aroorin bimaa yaxduruhum wixii u soo xaadira inay yidhaahdaanaa u banaanaan lahay oo min alistixsaani ah bimaa inay yidhaahdaan ay ku xukmiyaan yaxduruhum oo min alistixsaani ah musanifka soo sii wateena waa ina alqawla qofkii dhihitaankiisi bigayri khabarin khabar la-aan oo wax iska yihaahdo walaa qiyaasin qiyaas la-aanna oo wax yidhaahdo mas'alo xugum aan khabar loo haynin ama qiyaas aan loo haynin lagayru jaa midan bannaanayn waayo waxayna u bannaaneen waa bimaa dakartu bisababi maa dakartu waxaan kuu soo sheegay oo min kitaabi اllahi wa sunati rasuuliha walaa fi اlqiyaasi bima dakartu laka min kitaabi اllahi wa sunati rasuulihi wa fi lqiyaasi inuu yihaha saasay walaa fi lqiyaas sidaas macno weynku mala faqaala wuxuu ihi ama alkitaabu wالsunnatu kitaabkii sunnada haddaan qabanno fayadullaani calaa dalika arrinta aad sheegtay bay tusinayaan liannahu idaa amara annabiyu hadduu faray bilijtihaadi in la dadaalo falijtihaadu abadanna laa yakuunu ma ahaanay ilaa calaa taalabi shayin shay oo la raadiyo mooye wax kale ma noqonayo wa talabu shay shaygii la dalbana laa yakuunu ma ahana ilaa bidalaa'ila tusaalayaalo oo la qaato oo qawaacidii sharicadii naasikhi mansuukhi macrifatu lugati alcarabiya akaam axaadiiث اlaxkaam axaadiid waayaat اlaxkaam iyo wixii lamid ah dalaa-ilka kuwaas waay wdalaa-ilkaasna hiya alqiyaas weeyaan qaala marka wuxuu uri faayna alqiyaasu maca adalaa'ili calaa maa wasafta ijtihaadka waaba fahmay in dalaa'il loo baahan yahay laakiin faayna alqiyaasu intee laga helayaa maca dalaa'ili qiyaaska dalaa-ilka tusinayso waa xaggii calaa maa wasafta waxaa soo tilmaanta qultu waxaanu yidhi alaa taraa ma arkaysido anna ahla alcilmi dadka cilmiga u saaxiibka idaa asaaba rajulun hadduu asiibo lirajulin cabdan addoon hadduu nin addoonkiisa u asiibo lam yaquuluu inaysan u dhehaynin lirajulin aysan u dhahaynin rajul kale weeyaane aqim cabdan walaa amatan aqim cabdan addoonkaan qiimay walaa amatan addoonkaan qiimay dhihi maayaan ilaa wahuwa khaabiru nin og inuu yahay mooye bisuuqi suuqi inuu og yahay mooye waxaan ku tusinaa buu ku leeyahay hadday dhacda nin addoon uu leeyahay haddii addoonkiisa kale uu wax kaga dhufto oo la doono addoonkaas in wixii lagu dhufta loo gudo dadka ahlu cilmiga waxay leeyihiin war nin ow addoonkan qiimay bal meeqaas joogaa asoofiyo boqol kun haddoo asoof oo wax lagu dhuftayna meequu joogaa laba siddeetan kun markaasaa leeyahay labaatankii kunoo soo hartay ninkan u gud baa la leeyahay ayib marka waxaa leeyahay ninka la leeyahay addoonkan qiimay dadka ahlu cilmiga ma ahane dadka suuqa yaqaano wax kala gado aa laleeyahay qiimee liannahu ninkaa masaajidka fadhiyo xerowga ma yaqaana qiimaha neefka ariga ay bakaaraha ka joogta ma garana horta waxaan leeyahay neefkan waa naqaanaa waxa kugu waajibee meequu suuqa ka jooga dadka suuqlaydaa la weydiina marka qiimaheeda ay sheegaan ninkii caalimkaa markaa kadib uu xukminay marka waaad waxaa lagu tusinayaa qiyaas inuusan imaan karin ilaa can macrif marka u fiirso wuxuu leeyahay alaa taraa ma arkayso ana ahla alcilmi dadka ahlucilmiga idaa asaaba rajulun hadduu ka asiibo lirajulin nin kale cabdan hadduu ka asiibo adoon nin baa nin ama nin baa nin addoonkiis wax ku dhuftay lam yaquuluu dhihi maayaan lirajulinu dhihi maayaan aqim cabdan addoonkaan qiimay qawim aa laga raba in carabi ahaan la yihahdo qawim cabdan qiimay walaa amatana qiimay dhihi maayaan ilaa wahuwa ninka sidaa lagu leeyahay inuu yahay mooye khaabirun bisuuq suuqa inuu og yahay mooye neefkan qiimay layskama dhahay maxaa yeele waxaa saas la leeyahay waa liyuqiima liyuqawima bimacnayayn laba macno awgeed inuu ku qiimeeyo bimaa yukhbiru waxa warramaayo inuu laba macno u cugsado kam hamanu milihi fii yawmihi horta saasaa la leeyahay kam hamanu milihi mid asiga lamid ah addoonkan addoonka lamid eh qiimihiisa waa waa imisaa fii yowmihi maalintaas waa hal qiimo wa walaa yakuunu daalika midkaasana ahaan maayo ilaa bian yactabira calayhi addoonkaas inuu ku uu ku fiiriyo mooye oo ugu qiyaas qaata bigayrihi ilaa an yactabira calayhi inuu u fiiriyo bigayrihi oo fayaqiisahu calayh oo uu qiyaas qaato addoonkan waxay ku dhaceen ninkii lamid ahay meeqow suuqa maanta ka joogaa saasaa laleeyahay markii maanta qiimihiisa la ogaado ka inta ka nusqaansan la ogaanayo walaa yuqaalu lama yihaahdo lisaaxibi silcatin silca badeeca ninkii u saaxibe badeecada waxay ahaata ha noqoto raashin ha noqoto dhar ha noqoto daawo silca unbaa la iska yidhaahdo aqim yani aqim bimacnaa qawim qiimay lama yihaahdo ilaa wahuwa khaabirun inuu og yahay mooye shaygaan qiimaheeda sheeg la dhihi maayo ilaa ninka suuqa wax lagu gadaa yaqaana mooye walaa yajuusu ma banaana an yuqaala lifaqiihin in loo yihaahdo nin faqiihe faqiiho cadlin caadil ah gayri caalimin aan ogeen biqiyami raqiiqi addoommanka qiimahooda aanan cilmi ku lahayn lama yidhaahdo aqim hada alcabda addoonkan asiga og oo macnaha qiimay walaa haadihi alamata addoontan ayadana macnaha qiimay qiimaheeda jooji aqimtaas bimacnaa qiimaheeda jooji walaa ijaarata hada alcaamili addoonkaani meeqaa lagu ijaara lama yidhaahdo liannahu idaa aqaamahu hadduu oogo ou qiimeeyo calaa gayri mihaalin tusaale la-aan bidalaalatin bidilaalatin caddayn ama soo bidalaalatin bisababi dilaalatin tusaalayaal sababteed hadduusan u dhihin calaa qiimatihi qiimihiisa tusinayso kaana wuxuu ahaanayaa mutacasifan nin qardo jeexay buu noqonay haddii nin aan suuqa warka hayn ee caalim oo masaajid iska fadhiyo haddii la yidhaahdo hor adigaa cilmi badan leh addoontaan iyo addoonkaan ama neefkaan geela ama ariga noo qiimay intaana laysku haystaa qiimahooda ninkaan neef geel eh haddii hadduu yidhaahdo war aniga waan idin xukmina laakiin qiimaheeda dadka yaqaanoo suuqa jooga ha la soo waraysto hadduu yidhahdo si laga rabay wa hadduu yidhaahdo neefkaan geela qiimihiisa miyaa boqol kun oo shilin soomaali waay hadduu yidhaahdo meel ugu cugsaday ma laha liannahu shalay geeli wax la gaday ma ogeen maanta waxay tahay ma ogo marka waa iska yidhi mutacasib waxaa weeya nin meel wax kaga dayana aan lahayn ay noqonayaa baa layidhi walaa yajuusu waxaan bannaanayn an yuqaala lifaqiihin in loo yidhaahdo faqiiho cadlin caadil ah gayri caalimin laakiin aanan ogeyn biqiyami raqiiq addoomanka qiimeeda markii hore addoommanka sidii geeli looda loo gadaa loo gaday aqim hada alcabda addoonkan asiga qiimey ee oog walaa haadihi اlamata addoontan qiimey walaa ijaarata hada alcaamili shaqaalahan asiga qiimihiisa qiimey haddii la yidhaahdo ma banaana saasuu leeyahay liannahu idaa aqaamahu hadduu oogo oo macnaha qiimeeya calaa gayri mihaalin asoo tusaalayaal aan u haysan bidilaalatin bisababi dilaalatin yani caddayn sababtii tusaale aan u haysanin calaa qiimatii tusinaysa hadduusan u haysan oo u qiimeeyo kaana mutacasifan mid qarda jeexay oo aan xaqi aan raacin buu noqonaya faidaa kaana haada midkaan hadduu yahay haakada midkaan oo beecaan hadduu saas yahay fii maa taqilu qiimatuhu qiimadiisa wax yareed haddayba saas yihiin oo min almaali ka mid eh oo wayaysiru lkhaطأu fiihi in lagu gafana ay iska yar tahay cala almuqaami lahu ninka loo qiimaynayo iyo wlmuqaami calayhi midka loo qiimay oo loo qiimayna oo lagu qiimaynayo kaana xalaalu llahi ilaahay xalaashiisa iyo wa xaraamuhu yaa wlaa ka sii adagoo ka owlaysan anlaa yuqaasa fiihimaa in la yidhaahdo looga anlaa yuqaala fiihimaa inaan la dhihin biاtacasufi wاlاstixsaan wuxuu leeyahay haddii waxyaalihii adduunyadoo yaryaray oo qiimihii ahayd haddaanan la ogolayn ilaa nin og inuu qiimeeyo mooye maxaad dhihi kartaa xalaal iyo xaraam ha laga hadla haddii la yidhaahdo nin cilmigeedala un baa ka hadli karoo qiyaas qaadan karee anigoo meeshan iska fadhi saasay ilo wanaagsan ma ansixaysa baan leeyahy faidaa kaana midkaan haddii uu yahay faidaa kaana haadaa midkaan haddii uu yahay haakada fii maa taqilu qiimatuhu qiimihiisa waxay yar tahay oo min almaali hadduu saas noqdo oo wayaysiru alkhata'u fiih gefkana uu yar yahay cala almuqaami lahu ninka loo qiimaynayo iyo waalmuqaami calayhi midka lagu qiimaynayo xoolaha loo haysto gafka ka dhaca haddiiba ay iska yar tahay saas ay noqotayna bannaanayn kaana xalaalullaahi wa xaraamuh ilaahay xalaashiisa xaraamtiisa yaa awlaa kaga owlaysan anlaa yuqaala fiihimaa inaan lagu dhihin bitacasufi walistixsaani tacasuf iyo istixsaan yani waxaadan cilmi ulahay onaad ka hadashi iyo saanay ila tahay la yidhaahdo markaasuu musanif wuxuu uri wa inama alistixsaanu taladudun istixsaanka waxaa weeyaan qofka saana ila macaan inuu iska yidhaahdo istixsaankaasaa la yidhahdo ayib marka hadda musanif saasuu ku tacriifiyey alistixsaan cinda alimaam ashaafici huwa taladud buu nin kastaba saana ila fiican uu yidhaahdo kaasaa istixsaan la yidhaahdo marka alistixsaanu fi lugati waxaa weeyaan maa yahwaau lmar'u wayamiilu ilayh walow kaana mustaqbaxan cinda gayrih istixsaanka waxaa la yidhahda qofka waxuu iska jecel yahay ee naftiisa ay iilanayso walow shay xun ha ahaadee shay wanaagsan ha ahaadee kaasaa luqa ahaan lagu yidhaahdo alistixsaanu huwa maa yahwaahu lmaru aw wayamiilu ilayhi walow kaana mustaqbaxan cinda gayrih marka tacriifka kaas iyo imaamu shaafici siduu sheegay waa isleeyihi tacriifka lugawiga ah iyo tacriifka imaamu shaafici inama alistixsaanu taladudun uu yidhi way isla oo qofkii oo mas'aladan waxuu isag u raacaya iyo waxuu fiirina aan jirin saanay tahay nin kastaba mujtahid buu iska noqon karaa marka waxaa aada ulayaable culammadii sidaa istixsaanka daliil ahaan u qabtay oo qaar axnaafta iyo qaar eh, maxaanku ihahda maalikiyada ka mid eh imaamu shaafici markay arkeen annahum xasharan fii xufra meel kasta intuu ka soo galay siday uga dhigaan shay suuragal ah oo la aqbali karo yay si kale u tacriifiyeen oo istixsaankii marka maxaa layidhaha waxay leeyihiin istixsaan waxa weeyaan huwa alcuduulu bilxukmi fi lmas'alati عن نظائرها لدليل شرعي آخر مسألdيi oo laga bixiyo masaaئشhi ayda ay lamid ahayd laga dhex saaro daliil gaar oo ku soo arooray awgeedna looga dhex saaro daliilka ugu fiicanay ku tacriifiyeen kaas wa ama waxay yidhaahdeen inamaa huwa tarku الqiyaas الjaliي لqiyaasi أخفىa minhu lidaliilin aqwa minhu qiyaas oo mas'aladan ay keeni laheed oo laga tago oo qiyaas kale la qaato labada qiyaas oo kii horay ku habbooneed looga soo tago ku kaloo qarsoon la qaato sidii macnaha daliil keenaya awgeed ama waxaa layidhi huwa alcuduulu bilmas'alati can alqiyaasi lidaliilin sharciyin aqwa minhu min sunnatin aw aayatin aw xadiid wixii dhammay soo dha hadaad rabti laakiin wax lala yaabo waxaa ah mas'aladan hadday ba daliil gaar ahba ay leedahay qiyaasayna soo gelaynin ijtihaadayba soo gelaynin istixsaanna min baabi awla waay marka ayaga waxay rabeen hadalkaa yidhaahdaan say meel ku mariyaan imaamu shaafici ma diidano masaa'il badan buu ka soo hadlay oo xugum caam leh masalan laa tabic maa laysa cindaka nabiga alayh salatu salaam yidhi markaasaa waxaa laga soo reebay sanamkii oo nabigu u yihi man istaslafa eh, fii shayin falyusalif fii kaynin macluum min ajli macluum wahooyan waaa la waxaa la reebay in yani in timirtii timir lagu gado ilaa inay tahay mila bimilin mooye caraayaabaa laga soo reebay waa daliil gaar ah marka masaa-ishaasay nimankaa waxay dooneen istixsaan ku magacaabaan taasna istixsaan xaqiiqada ma noqon karto imaamu shaafici markuu si fiican u galay bay yidhahdeen saas anaga ujeedinba ee waxaan ujeednaa mas'alo oo nadaa'irkeedii laga soo reebo daliil gaar ah. haddiiba daliil jiran annagaa horay waxaanu soo niri la ijtihaada walaa qiyaasa maca wujuudi nas marka waxaan leenahay walaa istixsaana maca wujuudi nas lianna istixsaan waxa ana ila wanaagsan ma aad leedahay laakiin tan daliilka uu ku soo arooray nebigaas sheegay ama aayad qur-aan ku soo aroortay marka istixsaanka sidiisaba kayru waarid muطlaqan weeyaan haddii ay jirto sidaas ku fasiraanne haddii waa un yani cibaaro kan la bedelo allah mashaaxata fi listilaaxi haddaad tiraahdo waxaan u jeedaa mas'alo oo masaa-isheeda laga soo reebo daliil gaar ah dad oo dhan way ogol yihiin laakiin tasmiyatuha bilistixsaan kayru saxiix weeyaan walidaalika eh, markuu cabdullaahi ibnu mascuud ma uu yihi maa ra'aahu lmuslimuuna xasana fahuwa cinda allahi xasan min adilat اlijmaac baa lagu tiriyaa maqaaladaas waxa weeyaan shayga sababtiisa in loo sheegaa fiican cabdullaahi ibnu mascuud wuxuu ihi dad baa waxay ka dhigaan xadiid nebiga inuu yahay xadiid ma ah taas iska ilaali maa ra'aahu muslimuuna xasana fahuwa cinda allahi xasan waa kalaam cabdullahi bn mascuud ou leeyahay nebiga alayh الsalatu slaam xadiidkiisa ma ah wain rafacahu bacd الnaasi walaysa biصaxiix ayb laakiin cabdullaahi bnu mascuud wuxuu ku yiriyey limunaasabati istikhlaafi abi bakrin wa ijmaaci almuhaajiriina walansaari calaa dalik markay muhaajiriin iyo ansaar ay ku ijmaaceen inay abuu bakrin khilaafata rasuulillaahi u dhiibaan yaa wuxuu ihi maa ra'aahu muslimuuna xasanan fahuwa cinda allahi xasan maadaama ay u garteen inay abuu khilaafadii ay u dhiibaan ay ku ijmaaceen waa wanaagsan tahay marka hada min adilati اlijmaac weeyaan laysa min adilati اlistixsaan taas inaad ogaatid alho ayb walaa yaquulu fiihi istixsaan dhihi maayo buuri musanifka ilaa caalimu biاlkbaar biاlakbaari akhbaarta oo aayaadkii sunada nebiga ah caaqilu litashbiihi calayha caaqilun garanaya litashbiihi calayha inaa akhbaartaas wax lagu shabahi karo lagu qiyaas qaado karo waidaa kaana haadaa midkaan haakadaa sidaas hadduu yahay kaana cala alcaalimi waxaa waajib ku eh anlaa yaquula inuusan wax dhihin uusan xugun bixinin ilaa min jihati alcilmi wuxuu og yahay mooye wa jihat lcilmina waxa waaye alkhabaru allaasimu khabarka laasimka ah bilqiyaasi ama wahwa jihaة اlcilmi alkhabaru laazimu khabarka laazimka ah weeyaan iyo wa bilqiyaasi in la yidhahdo ay ahayd ama alkhabaru laazimu bilqiyaasi laazim ku ah bidalaa'ili tusaalayaal looga qiyaasto tusaalayaal bidalaa'ili calى sawaabi tusinaysa saas in la yidhaahdo ayb waidaa kaana haadaa midkaan haakada hadduu yahay kaana cala alcaalimi waxaa waajib ku an laa yaquula inuusan ilaa min jihati alcilmi wa jihatu lcilmina waxa weeyaan alkhabaru allaasimu khabarkii laasimka ah bilqiyaasi lagu cilmi lahaado alkhabarkii bimacna alcilmi waay alkhabaru ogaal waaye allaasimu laasimka bilqiyaasi lagu cilmi lahaado bidalaa'ili tusaalayaalka lagu qiyaasta cala sawaabi tusinayso xataa yakuuna intuu u ahaado العلم اlcilmi ninka cilmiga uu saaxiibkee abadan weligiisba mutabican mid raacasoo u noqdo khabaran oo u noqdo mid khabar raaca iyo wa aaliba alkhabari khabar mid raadinaya inuu noqdo bilqiyaasi ku raadinayo ninkii saaxiibulcilka wuxuu noqonayaa mutabican khabaran khabar nebiga ka soo arooray ama aayad qur'aan ah inuu raaco ama waxau noqonayaa waaalib alkhabari khabar mid macnaha raadinayo bilqiyaasi ku raadinayo kamaa yakuunu sa uu ahaanayo aalibkii mutabica albeyti kamaa yakuunu shaksu mutabica albeyt beytkii ilaahay kii raacaya bilciyaani aragtiino iyo wa aaliban sa uu ahaanayo mid raadinayo qasdahu beytka jihadiiso bilاstidlaali asoo daliishanaya bilaclaami calaamiyaashada mujtahidan asoo ku dadaalaya kamaa yakuunu shaksi soo ahaanaya mutabica albeyti beytkii ilaahay kii raacaya bilciyaani aragtiino uu ku raacay iyo wa qasdahu beytkaas qasadkiisa ama jihadiisa mid raadinaya bilistidlaali ku raadinaya bilaclaami uu daliishanayo calaamiyaalka mujtahidan xaalioo kii dadaalay walow qaala hadduu yihaa shaksigii bilaa khabarin laazimin khabar laazim la-aantiis walaa qiyaasin qiyaas la-aantiis hadduu wax yidhaahdo kaana wuxuu noqonaa shaksigii aqraba kii dhow min alimi dembi buu u dhowaanayaa min aladii qaala kii yidhaahdo uu dembi kaga dhowaanaya wahwa asigana gayru caalimin aan waxba ogeyn ama kaana aqraba min alimi wuu ahaanayaa dembikii u dhow oo min aladii kii aqaala yidhi wahuwa kayru caalimi nin cilmi lahayn oo wax yidhi oo kale ninkii oo siduu u hadlay dembigiisa macnaha wixiis wax kasoo qaad aan lahayn yaa ninkiin aayad qur'aan ama qiyaas aan haynin hadduu yidhaahdane kaana aaiman buu noqonaya wa kaana alqowlu ligayri ahli اlcilmi wa kaana alqowlu wuxuu ahaan lahay ligayri ahli اlcilmi jaa-izan mid u banaan u ahaan lahay walow qaala hadduu yidhaahdo axadkii bilaa khabarin laazimin khabar oo laazim la-aantiisa walaa qiyaasin kaana aqraba min alimi dembiga buu u dhowaan lahay min aladii shaksigii qaala yiriya wahuwa gayru caalimin asagoo waxba ogeyn qiyaasta wa kaana alqowlu wuxuu ahaan lahay haddii taas marsiinane qowlkana wuxuu ahaan lahay oo ligayri ahli lcilmi u sugnaaday jaa-izan walam yajcal illaahu ilaahay ma yeelin liaxadin uma yeelin bacda rasuuli illaahi an yaquula inuu yidhaahdo ilaa min jihati cilmin cilmi jihadeeda maane madaa qablahu cilmigoo madaa qablahu hortiisa u tagay wa jihatu lcilmi ogaashada jihadeedana bacdu gadaal alkitaabu wاsunnatu wاlijmaacu wاlaathaar weeyaan alkitaabu waa leeqaan sunna ijmaacu aathaarna waxaa weeyaan asaxaaba aqwaashii laga soo guuriyey iyo wamaa wasaftu waxaan kuu soo tilmaamay waa cilmi oo min alqiyaasi calayha calaa maa dukirat oo min alkitaabi looga qiyaas qaatay iyo sunnadii ijmaaci looga qiyaas qaatay noqonaysa marka cilmi wuxuu ku waa kitaabkii ilaahay iyo sunnadiisa ijmaacii saxaabadii aqwaasheeda iyo wamaa wasaftu waxaan kuu soo tilmaamay oo min alqiyaasi calayha afartaas looga qiyaas qaadanayo macnaha waxa weeyaan ama aayad qur'aan haduu qiyaasanay ama sunadii ama ijmaacii ama aqwaalkii saxaabadii kaasaa cilmi la yidhaahdaa wixii ka soo haray waxaad rabta ku magacaabo cilmi ma aha buu ku leeyahy raximah llahu tacaala walaa yaqiisu ilaa man jamaca alaalata alatii lahu alqiyaasu biha wahiy alcilmu biaxkaami bkitaab اllahi wa fardihi wa adabihi wa naasikhihi wa mansuukihi wa caamihi wa khaasihi wa irshaadih musanifku wuxuu ka soo hadlayay qiyaaska yaa asal u ahay marka maadaama qiyaaska jidka lagu gaarayana ijtihaad uu yahay yaa intuu qiyaaskii asalkaa intuu ku hadlay yaa haddana wuxuu dib ka raaciyey ariiqii qiyaaska loo mari lahaay oo ijtihaadkii ah markaasuu wuxuu leeyahay maadaama labadooda ismaani limacnan waaxid weeyaan hadda wuxuu kuu sheegaa markaan shuruudii ninkii mujtahidkaah ama ninkii qaa'iska ah wax qiyaasanay laga rabay yuu kuu sheegayaa marka korna hore baan usoo sheegnay oo yani si guud ahaan ah musanifkana si tafsiil ah ciladii iyo qiyaaskii shuruudiisii ninkii mujtahidka mujtahidkaah iyo ninkii qaa'iska ahay labadaba waa lagaaga hadlay marka hadalkaas buu hadda ka hadlaya wuxuu leeyahay walaa yaqiisu wax qiyaasan maayo oo qiyaaskii ansixi maayo ilaa man jamaca ninkii kulmiyey mooye alaalata aaladii kulmiyey alatii aaladoo lahu liajlihi lahu lishaqsi ou leeyahay alqiyaasu inuu qiyaasta bihaa bitilka alaala aaladii oo luqadii ahayd ahamu shay aaladii waxaa weeyaan luqadii iyo culuumtii kaloo asaaska ahoo maqiisan calayhdi ah yuu kuu sheegi doonaa marka wuxuu leeyahay qiyaaska ansixi maayo mana banaano ilaa man jamaca alaala aaladou wax ku qiyaasan lahay ninkii haysta mooye allatii aaladou lahu lishaqsi alqiyaasu biha inuu wax ku qiyaasto uu leeyahay markaasuu wuxuu uri wahiya aaladii alcilmu weeyaan biaxkaami kitaab illaahi ilaahay kitaabkiisa axkaamtiisa lagu cilmi lahaado fardihi ilaahay waxay faradku ula jeedo iyo wa adabihi wax aadaabta oo sunnada ah iyo wa naasikhihi kitaabka ilaahay midkiisa wax nasakha iyo wa mansuukhihi midkiisa la nasakhay iyo wa caamihi ilaahay kitaabkiisa midkii caamkaa iyo wa khaasihi midkiisa khaaska iyo wa irshaadii midkiisa tawjiiha iyo e, hagaajinta loola jeedo intaas kitaabki ilaahay inuu wax ka ogyahay baa la rabaa laysa macnaa dalika an yakuuna muxiiطan bihadihi اlأshyaai kullihaa looma jeedo laakiin waxaa loo jeedaa in cilmi oo ku filan ou ka leeyahay oo markaan ka hadalna qur'aanka naasik iyo mansuuq wax kooban weeyaan hal aayad iyo laba aayad inay ka qarsoonto ama si kale u qaata dhib ma lah inta faradka faradka ah oo ilaahay kitaabkiisa nagu farad yeelay waa wax la og yahay sunanta waxa loola jeeda aadaabka intaasoo dhan inuu ogaado yaa loo baahan yahay buuri sunnadii nebigana sidaas wayastadilu waa inuu daliishtaa calaa ma xtamala ta'wiila wixii tafsiir kala ixtimaali karo oo minhu mima taqadama min kitaab اllahi bisunani rasuuli اllahi waa inuu dariishtaa wuxuu leeyahay wixii kitaabkaas ilaahay kaga qarsoomo ma farad baa lagala jeedaa ma aadaab baa lagala jeedaa ma naasikh miya mansuukh miya caam miya khaas miya wuxuu kala garan waayo wuxuu u kaalmaystaa sunada nabiga calayh الsalaatu wasalaam wayastadilu wuxuu u daliishtaa bisunani rasuulillaahi wuxuu daliishtaa sunada nebiga calaa maa shay buu u daliishtaa ixtamala suuragal noqday atta'wiila in la tafsiiro karo calaa akara min wajh wixii in loo tafsiiri karo ay suuragal tahay oo minhu mimaa taqadama sunada nebigu u kaalmaystaa fain lam yajid sunnatan hadduusan helin fabiijmaaci lmuslimiina muslimiinta ijmaacooday u kaalmaysta fain lam yakun ijmaacun haddaan la helin waa kaanadii laazimada ahayd fain lam yuujad ijmaacun haddaan la helin fabilqiyaasi qiyaas buu ugu kaalmaystaa markaa sidaas weeyaan markuu kitaabka ilaahay saas u ogaado inta kitaabka ilaahay uu ka ogaaday in la mid ena waa ku jirtaa sunnada nebiga marka musanifku waxaa fiicnaan lahayd inuu yidhaahdo markuu wa caamihi wa khaasihi wa irshaadihi wa kadalika sunnatu rasuuli illahi inuu yidhaahdo oo sunnada nebigana marka inteedii faradkeed intii aadaabki intii naasikhi intii mansuuqi caamki khaaski in la kala garto yaa loo baahan yahay kitaabkii ilaahayna cinaayo gooni inta la siiyo sunnada nebiga calayh salaatu wasalaam loo kaalmaysto walaa yakunu liaxadi an yaqiisa xataa yakuna caalima bima madaa qablahu min aلsunani waaqaawiili الsalafi waijmaaci الnaasi waاkhtilaafihim walisaan اlcarab waa kana shuruud sida loo sheegay wax ka qiimo badan oo imaamu shaafic u sheegay ma laha walaa yakuunu liaxadin ma laha an yaqiisa inuu wax qiyaasto xataa yakuuna caalima nin og intuu ka ahaado bimaa madaa qablahu hortiisa waxa tegay intuu ka ogaado oo min sunani min asunani ah sunada nebiga wax allaale wixii ka hor maray oo axkaamta ku saabsan inuu wax ka ogaado la raba iyo wa aqaawiili salaf salafta aqwaalyaalkooda wa aqaawiili salaf waxaa lagala jeedaa dadka salafka oo saxaabada iyo taabiciinta ahi waxay ka yidhaahdeen sunnada nebiga iyo tafsiirkaas waxay ka yidhaahdeen in wax ka ogaada la raba iyo wa ijmaaci innaasi wa ikhtilaafihim dadka waxay isku khilaafeen iyo waxay isku waafaqeen inuu wax ka ogyahay baa loo baahan yahay iyo wa lisaan alcarabi carabti lisaankoodii maxaa yeele maadaama aaladii ee wax lagu fahmi lahay axkaamtaas lasoo sheegay luqadii ay tahay inuu luqadii wax ka ogaado yaa daruuri aballey ayib walaa yakuunu lahu ma lahaa an yaqiisa inuu qiyaas qaato xataa yakuuna intuu ka ahaado saxiixa alcaqli nin caqligiisa uu fiyow yahay nin miiran ee wax fahmayo ilaahayna caqli uu siiyey inuu ahaadaa loo baahan yahay walaa yakuunu lahu an yaqiisa xataa yakuuna صaxiixa alcaql waxataa yufariqa intuu kala geeya bayna almushtabahi sheeyaalka isku eg eg xukumkoodana u iskhilaafi karo inuu kala geeyi karo caqligiisa uu kaalmaysan karaa la rabaa walaa yacjala bilqowli bihi qiyaaska in la yidhaahdana waa inuusan degdegin duuna tahbiiti asoon iska hubinin waxaa la rabaa markaad wax qiyaasanaysa nusuusta aada fiirisid axaadiidtii axkaamtii wax kasta aqwaashii aad dadkii cilmiga ahay haddana markaa aada mas'aladii aad aada hubsatid oo ayna degdeg ku gelin lianna waxaa weeyaan tacajulka ama degdegka waxaa weeyaan sidiisaba alcajalatu min ashayaani wata'anii min allahi buu nabiga alayh salatu slaam yiri marka cajalada sideedaba khayr ma keento marka qofka hadduu intuu wixii wada fiirsado ee asoon degdeg ku jirin waxaa dhici karta inuu xaqa ilaahi subxaanahu wa tacaala waafaji walaa yacjala bilqowli waa inuusan la degdegin bihi bilqiyaasi la yihaahdo duuna tahbiiti asoo aan hubsanin in uusan degdegina la rabaa walaa yamtanicu waa inuusan haddana ka reebtoonaanin min alistimaaci dhagaysasho minman khaalafahu dadka ra'yiga uu yidhi aan ahayn ra'yigaas ra'yi kala qabo waa inuu wax ka maqla mas'alada laysku khilaafsan yahay <clears throat> aniga madhabtaas keli ah aan ka doona hadhihin ama fulaan qowlkiisa keli ah ee anfaca hadhihin waxaa lagu leeyahay dadka culammada oo dhan oo wanaagga wada raadina waa badan yihin haddiiba karaankaada ay geli karto iyo awooddaadu mas'aladan inta qowl laga yidhi horta ogow markaad ogaatid waxaa kuu kala caddaanaya ra'yiga aad qaadatay iyo sababta aada u qaadatay iyo cidda tiri waad ogaanaysaa laakiin aniga hal dheg unbaan wax ku maqlaya ciddaas kale waxa ka dhagaysanin taas waxaa weeyaan xaq ma helaysid buu ku leeyahy musanif imaamu shaafici baa saas dhahay walaa yamtanicu qofki kama reebtoomo min alistimaaci inuu dhegaysta miman khaalafahu ninka asigii khilaafa liannahu waxaaba la arkaa liannahu asigi qad yatanabbahu inuu u baraarugaa la arkaa bilistimaaci dhegaysasho litarki algafla hilmaanku dhici lahay inuu ka digtoonaada la arkaa waxaa laga yaabaa inaad leedahay mas'aladaatan saasuu imaamkan yidhi daliilna loo mahaayo qiyaaskaas waxaa laga yaabaa ninka kale qawlkiisa markaad dhegaysatid waxaaba laga yaabaa daliil cad inuu haayo marka qiyaas mama banaanaanayo nas oo adiga aada ogeyd oo kaa qarsoonay si aadan ufilayn in u daliishtaa dhici karto marka wixiiba ay caddaadaan aad dhici karta waxaa lagu leeyahay ha ka tegin ninka ku khilaafsan inuu wax ka maqashay liannahu qad yatanabahu qofkii inuu baraarugaa la arkaa bilistimaaci dhegaysigaas litarki lgafla markaa ilowga ku dhici lahayna uu ka tago oo wayasdaadu bihi ou ku siyaasadoo tahbiitan degnaasho iyo sugnaasho inuu siyaasado fii ma ctaqada wuxuu ictiqaadiyo min asawaabi ah haddii markaan mas'aladiisa uu ku adkaysanaanin waa ogaaday cidda kasoo horjeedo iyo waxay qabto waa ogaaday haddii ay mas'aladii wax looga kaco oo aad ka wareegtid aada heshidne inaad mas'alo kale u wareegtid adigoo daliil waya marka wax allaala wixiid qaadatay adoo ictiqaadsan in sawaab aad haysato iyo yaad ogaanaysa marka intaas waxay ka mid tahay aadaabta iyo jidadka loo marayo iyo waxyaalaha shuruudda looga baahan yahay ninka mujtahidka ama wax qiyaasanayo in uu ku sifooba loo baahan yahay wa calayhi cala almujtahidi waxaa waajib ku ah fii daalika midka aan soo sheegnay buluuqu gaayati juhdihi karaankiisa yoolkiisa inuu bixiyaa waajib ku ah inta karaankiisa daaqadiisa ay la eg tahay oo dhan inuu bixiyo siuu xaqa uu ogaado wa calayhi waxaa korkiisa fii daalika buluuqu gaayati juhdi awooddiisa meeshay ku dhammaato inuu gaarayaa waajib ku ah iyo walinsaafu min nafsih iyo naftiisa inuu ka garbax lama rabo inaad tidhaahdi aniga ra'yigaasaan qaatay meeshuu igeynaa naar iyo jannabaha igeeya ma dhaafayo taas naftaadii baadan meel weyn ugu dhacday liannahu ninka mu'minka ah waxa weeyaan xaq haddii soo gaaro min kitaab illaahi ow sunnati nabiyihi nin kastaba ha yidhaahdee inuu aqbalay yaa waajib ku ah marka haddaad meel ku dheganaatid ood ku adkanaatid xaqii aad naftaada ka xijaabtay yaad naftaada meel ugu dhacdo insaaf ma aadan samayn marka walinsaafu min nafsihi waxa weeyaan naftaada markaad xaqeeda siinaysood garsoorkaad u bixinay waxa weeyaan markii sida ugu habbooneedu ilaahay amray aada marsiisid naftaadi waad ka garbax wailaa hadhowdi damba naftaadi baaba ku qabsanayso xataa yacrifa qofkii siduu u garto min ayna qaala intuu ka yiri maa yaquulu wuxuu leeyahay yani waxaa lagu leeyahay juhdi buu bixina ilaa uu ka garta waxaan uu yiri intuu kasoo qaata oo wa taraka uu ka tegay maa yatruku waxaad ka tagtayna maxaad ugu tagtay yani wax kastaba sida ilaahay uu nabigiisa ku yihi qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira qofkii markaan waxaad qaadatidne can qanaacaad u qaadanaysa waxaad ka tegtidne ogaal baad ugu tegaysa ee haddaad tiraahda aniga ra'yiga fulaan mooye qof kalan wax ka maqlaa maye ma jira haddaad tiraahdeed maba ogidba qofkaas kaasoo horjeeda wuxuu yahayba ma ogid walidaalika maxay badan tahay u fiirsa adduunyada umuurteeda nin baad arkaysaa markuu nin bay wax dhexmarayaan keligiis baa isla hadlay wuxuu leeyahay ninkaas sidan kaga gar leeyahay wax la koobi kara ma ah laakiin markii ninkii dadkii lala fadhiisto oo ninkaa ra'yigiisa jeeday adiga ra'yigaada aada jeesatid dadkii ay wada dhegaystaan naftaada waxaa kuu soo baxaysa meelo badan ood lagaaga garleeya waxaad ku heshay arrintaas ayada liannaka istamacta min ra'yi اlaakhariin walidaalika waxaa la yidhaahdaa nin e, keligiis garamay iyo nin dhul oo dhul toogtay wax ma gafa haddaad keliga tiraadid anigaa saas oo saasaa laygu sameeye waxaasaa laygu sameeye haddaad kaligaa isla garantid xaq oo dhan aad isisiinaysa laakiin cidda horjeeda markii la dhegaysto oo dad munsifiin ahoo labada midbar ka marna ay dhegaystaan waxaa kuu soo baxaya intaan la xukumin adiga xataa ceebtaada ay kuu soo baxaysa marka alistimac ilaa aaraa'i alaakhariin yufiidaka anta fii maslaxatika saas weeyaan walaa yakuunu ma ahaado bimaa qaala wuxuu yidhaahdo ictiqaadiyey acnii minhu waxaan ujeedaa jeedaa bimaa khaalafahu wuxuu dadka ku khilaafay ma ahaado xataa yacrifa intuu ka ogaado fadla maa yasiiru ilayhi waxuu asiga qaadanaya fadliga ay leeyihiin calaa maa yatruku waxau ka tegaya ay ka fadli badan yihiin inuu ogaado mooye yacni ninkii wax ma ictiqaadiyo oo wax ma qaato ilaa uu ka ogaado wuxuu qaatay inay wax dheeraad aho macnaha xaqi macnaha adiladii iyo asbaabtii iyo ciladii aad ku qaadatay markaad sheegtay waxaa kuu caddaanaya ra'yiga aada qaadatay fadliga iyo tarjiixa ou leeyahay iyo intu kaleu ka kala dheer yahay yaa kuu kala caddaanayso walaa yakuunu ma ahaado bimaa qaala wuxuu yihaa ou qofku yidhi bimacnaa bimaa qaala bira'yihi waاctaqada bihi sawaaban acnii minhu waxaan u jeedaa bimaa khaalafahu wuxuu dadka kale ku khilaafay ma ma yidhaahdo oo ma qaato oo ma ictiqaadiyo xataa yacrifa intuu ka ogaado fadla maa yasiru ilayh wuxuu ahaanaya fadliga ay leeyihiin calaa maa yatruku wuxuu ka tegaya ay kala yihiin waxaad ka soo tagtay sida looga raajaxsan yahay iyo waxaad qaadatay waxay ku raajaxsan oo fadliga ay leeyihiin inaad garatay al rabaa allah ayib marka waxa weeyaan asbaab aada u wanaag badan yani axsan maa yakuunu alcardu fi mas'alaة الاجtihaadi wma yuؤdii ilayhi min alasbaabi wالshuruud yani si fiican buu musanifku u cardi sida dadka mutaahiriinta ay leeyihin laabuda waan yakuna xaafida likitaab الlah muxiiطa bijamiici axkaamih caalima bijamiici daqaa ma aha sidaas laakiin qofka bani aadamka inta karaankiisa ah uu ka bixi kara un baa laga hadlay faamaa man tama caqluhu ninkii caqligiisa uu taam yahay oo caqli oo daahiye ah walam yakun caaliman aan ahayn kii ku cilmi leh bimaa wasafnaa waxaan kuu soo tilmaanay falaa yaxilu lahu uma xalaal ah an yaquula biqiyaasin inuu yidhaahdo waxaa weeyaa ninkaan caqli waa leeyahay laakiin nusuustii maba yaqaanbo imise qofu haddii maanta ay hadli tagaan aada leedahay war ninka kan intee caqliga hadalka intuu kasoo qabsanayn laakiin aayad kitaab ma yaqaano sunno nebiga wax kama ogo ninkan caqligiisaas waxaa la rabay inuu adeegsado inuu ilaahay diintiisa ku fahmo laakiin maadaama caqli mujarad ou yahay laa yanfacu maxaa yeelay wixiiba horta looga qiyaas qaadan lahayba ma yaqaano maxaaba looga qiyaas qaata marka wadalika annahu laa yacrifu ma garanaya buu yidhi maa yaqiisu calayhi wixii lagu qiyaasan lahay oo nusuustii asba aqooninba wadalika caqli keligiis waxa tegli maayo kamaa laa yaxilu sawsan u bannaanin lifaqiihin caaqilin nin faqiihoo caaqil faqiih macnaa caalim weeyaan caqlina waa ku darsaday an yaquula inuu yidhaahdo fii hamani dirhamin dirham qiimaynteed inuu ka hadlo male walxaal laa khibrata lahu ogaalna uusan u lahayn bisuuqihi suuqi dirham hadduu ninkaan caalim oo faqiihaysan xali u soo sheegnay lama yidhaahdo waxaa kan qaymay waxaan intay la egyihin lama dhahayo liannahu cilmigaas iyo fiqiga uu leeyahay waxaa ka maqan waxaan uu ka hadli lahay qiimaheeda suuqa ma garanay marka waxaa leeyahy nin kalea laleeyaho suuqa yaalla waxaan horta bal qiimay markuu qiimeeya ninkii faqiiha le adiga xukumkii sharcigaas dulsaar markaa laakiin la dhihi maayo adiga xukmi suuq maba weligiisba masaajid kama dhaaf kamaa laa yaxilu saysan u banaanayn lifaqiihin caaqilin nin faqiih oo caaqile an yaquula inuu yidhaahdo fii thamani dirhamin fii taqdiiri thamani dirham dirham thamankiisa in la qadariyo walxaal laa khibrata lahu asoo aan khibro iyo ogaal u lahayn bisuuqihi suuqi dirham dirhamka suuqa sarafka oo doolarka lagu sarafo ninkaanan weligiisba aqoonin maanta boqolkii doolar meequ mala haddaad tiraahdo ma garan karay marka waxaad leeyahay boqol doolar baan haystaaye intaasay shilin ay sarafku tegaysaay zake ma gaartay alaleeya qofkaan markaas buu ninka faqiiha ka bixin karaa jawaab laakiin boqolka intaasay joogtaa ma dhihi kara liannahu laa yacrifu suuq saas waman <clears throat> kaana caaliman ninkii ahaado bimaa wasafnaa waxaan soo tilmaanay oo ah qur'aankii iyo wixii dhan bilxifdi xifdi caalim ku ah laa bixaqiiqati اlmacrifa aayaadkii qur-aankao dhan korow ka xifdisan yahay sunnadii badigeed waa wada xifdisan yahay aqwaashii salafka waa iska xifdisan yahay ayib laakiin laa bixaqiiqati اlmacrifa wixii ma adeegsan karo qofkii wixii waa fahamsan yahay naskan uu xifdisan yahay haddii la yidhahda fawaa'ida ku jirto iyo axkaamta ku jirto iyo cilada loo xarimo kasoo dhex saar ma soo saari karo faqiih ma la dhihi kara ninkaas asiga caalim bimacnaa annahu xaafid oo fa ruba xaamili fiqhin ilaa man huwa afqahu minhu bay soo noqonaysaayo ceebna kuma aho karaankiisa ilaahay intuu wax siibaa intaasa isaga wixii waa xifdiye waa xaawile laakiin caqliga uu kala adeegsan lahay oo nusuustaas meesha ugu haboon la dhigi lahay malaha marka waxaa la leeyahay adigana qiyaas malihid liannahu fahmigiyaa kaa maqan saasaa la leeyahay falaysa lahu malaha an yaquula ayda biqiyaasin inuu yidhahdo liannahu qad yadhabu calayhi inuu dhaafaa la arkaa caqlu lmacaani macaanida ama cilalta oo la fahmo inay dhaaftaa la arka ciladii inuu sideeda u fahmin khamradii ilaahay waa naga xarimo waa xasuusiyaa laakiin min ayna xurima haddii la yidhahdo kama soo dhex saari karo cilaة التaxriim likahrati maa yunfaqu fiiha min amwaali miya ama lima tuxdiu fi lcuquuli min adaarin min adraar wa takdiir miya